siyaqiha wa bacdi alfaadiha alfaada ku timid barhkeed nabiga salligiisa iyadna in wax laga tilmaamo qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu ilaahiyo malaa'igtiisu yusalluuna waxay ammaanaan ama ku saliyaan cala nabiyi suubanaha sala allahu caleyh wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliyan rasuulba rumeeyeyow saluu calayhi wasalimuu tasliima saluu calayhi ku saliya ammaana ilaahayna khayr iyo wanaag u weydiiya wasalimuu tasliiman nabadgelyana ilaahay u weydiiya asalaatu cala anabiyi wa alihi inay sunno tahay oo shay la jecel yahay oo fadli badan oo khayr badan ay saligu u yahay muran mala cinda almuslimiin waa masla ijmaaciya masale aan laisku maandhaafinoo wax murana ka taagnayn weeye asalka nabiga in lagu saliyo fadligiisa iyo qiimihiisa iyo inuu sunno yahay ariiq shareecadu ammaantay uu yahay muslimiintu laba iskuma maandhaafin waxay isku hayaan keliya salligoo nabiga lagu salimo waajiba mise waa sunno intaanbay isku hayaan waxaa kamida marka maxaasinta madhab shaafici alimaam shaafici madhabkiisa maxaasintiisa waxaa ka mida lagu ammaanay ee uu madaahibta la dheeryahay inuusan laba aflayn asagu oo laba qowl uusan ka lahayn salliga nabiga oo uu ka hal qowl oo keliya oo ah nabiga in lagu salliyo salaada marka la tukanayo waa waajib khaasatan atixiyaadka u dambeeya ninkii aan ku salliyin oga tagana salaadiisu waa baatiloo ma asixin hawshaasuu imaamku qariray oo ku tigtigsaday kitaabkiisa umka ayaddan qur-aanka hadda sheekhu ku bilaabay baabka ayuu keenay axaadiista baabka imanaysa qaybo ka midana wuu keenay bisanadiha wuuna xujaystay marka waa maxaasinta madhabkiisa ayay ka mid tahay meelka dhaca kitaabka ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustaq ee qaadi ciyaad waxyaabaa lagu qoonsaday waxaa ka mid a ah isaguna inuu yidhi salliga nabiga in la waajib yeelo shaafici baa ummadda ku khilaafay oo far dheeraatay noqday ummaddu ka banjoogoobay shaad buu noqday waa waxyaabaha uu ku bariiqday lagu qoonsaday buu kitaabku ka mid yahay kitaabka ashifaa bitacriif xuquuq lmustafa waa kutubta laga qoray nebi maxamed xuquuqdiisa iyo wuxuu mudan yahay iyo karaamayntiisa qadarintiisa xuquuqdaasi cadaynteeda iyo sharcideeda iyo nabigoo meel lagaga dhaco lagu xadgudbo dembiga intuu leegaya wax nagaga aadan haddaan muslimiinnahay ruuxii falkaa sameeyey kutubta sharaxda kitaabka ugu fiican way cala ilaaq laakiin ceeb buu yeeshay iyo cambaar kitaabkii noocaasay maxamed fadaaishiisii manaaqibtiisii aadaabtii akhlaaqdii xaquu lahaa axadka ku xadgudba wixii lagu samayn lahaa lagu sharxaayey ee xaggana lagu qora nabiga in lagu salay waajib ma aha isma keenays meelka dhac baa loo arkay yani waa inuu iyo masaa'ilku is yeeshaan baad arba kitaabka noocan ee loogu talagalay nabiga tacdiimkiisa iyo taqdiirkiisa iyo tawqiirintiisa iyo ixtiraamkiisa garab istaaggiisa waxay in la yidhaahdo asalaatu cala اlnabiy waa waajib ra'yiga labada qowlkaas in la doortay ahay ibnu cadiiba wuxuu qoray kitaab uu kaga hadlaya ragga ruwaadda ducafada ah. in xadiidkooda la qabanin markaas wuxuu ku magacaabay alkaamil fi ducafaa alkaamil fi ducafaaءi اrijaal waxaa leeyahy kamaal iyo daciif isma keenana kala daa labadaasi isku habbooni darana ma maqasheen haddaanu afku ku dhufan mahayo waa la isqabsanhayaa isku habbooni daranaa weeye ugaas hebel iyo hebel isku habbooni daranaa bay yidhahan qolya soomaaliyeed hadda kamaal iyo ducafaa urijaal isku habbooni daranaa wey dacfi iyo kamaal isku meelma gaalana kala daaba ibnu cadiyo nebi maxamed salligiisii baan meesha ka saarahayayo sunnaan ka dhigahaiyo meel mustaxsanaad ee waajib ka dhigi mahayo iyo nabiga xuquuqdiisi baan ka hadlayaa isma qabato waa qaadiciyaad lagu yidhi aad baa loo caydhsaday saydo ha noqotee kitaab kitaab aad fiican wey adilada iyo sunnada ku timid waxay tilmaamayaan nabiga salligiisu inuu waajib yahay walow fi lcumri maratan waaxida ximrigaada hal marba allah ka dhige inay waajib tahay nabiga in lagu sali aayaddana u daliila amar cad weeye salluu calayhi wasallimuu tasliiman nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis ilaahay u weydiiya oo weliba la dhuujiyey wasallimuu tasliiman la yidhi marka inuu fadli badan yahay muran ma lahaydee oo uu yahay laakiin waxaa khilaafa mawaajiba mise waa sunno waxaana raajixa min xayu daliil nabiga salligiisu fi tashahud اlakhiir inuu waajib yahay ninkii ka tagana salaadaysan u asaxaynin ilaa uu la yimaado xagga fadaaisha axaadiiu sheekhu inoo ballaabaya aniga waxaan rajaxay iyo wixii hadda aad sheegtay kala duwan yihiin haddii saxaabo la yidhaahdo saxaabada way isku maandhaafeen kitaabkaana waan ku sheegay cabdulahi eh, bn mascuud buu ka sugan yahay wujuubku cabdulahi bni cumar buu sugan yahay wujuubku fi tashahud alakhiir ibnu qayim baa ku ku taagtaagsaday aan dhammeeyo shubahadaada waan ma cadda meelay ku atixiyaasadeen bilaa salli lamana hayo intii aayaddu waa suuratu waa suura suura madaniy xilligii laysamra nabiga in lagu saliyo wixii ka dambeeyey inay tukan jiraan bilaa salli meel laguma cadayne atixiyaadkii salligu way kala yihiin atashahud waa gooni salliguna waa gooni saxaabadu atixiyaad bay kuu sharxeen laakiin salli ma aysan kuu sharxin si gooni ah laga hadlay waa maxay waa asalaatu cala anabiy warka uu ibnujariir tabari sheegay iyo abujacfar ataxaawi iyo ninkii la odhan jiray khataabi oo war aan sheekh albaani iyo khayrkii waagi dambe waxay ku tageen xataa inuu waajib yahay ra'yii hore ah istixbaabka way ka laabteen ibnu qayim raggii istixbaabka qabi jiray buu ahaa markuu kitaab khaas masalada ka qorna wujuubka u soo laabtay marka qadiyadda ah ee saxaabadu tashahud basay ummadda u sheegeen ragga waxaa daliishada qaba inuu jumhuurta ee qaba inuusan waajib ahayn laakiin rag qaba inuu waajib yahay nusuus bay keeneen ilaa lix saxaabi ah taabiciin toban ah wax ijmaacoo jirana ma jiro xukunka sharcigan labaa laga qaataa nas aan mucaarid lahayn iyo ijmaac aan lahayn labadaa xugum labadaa daliil baa laga qaata axkaamta sharciga nas aan mucaarid lahayn iyo ijmaac aan lahayn iyo labada wix looga qiyaas qaato loo yaqaan macna nas oo qiyaaska saxiixa ah hunaa markaynu marayno alraajix cindii hunaa waxaa weye salliga cala nabiy inuu yahay waajib inuu waajib walow fi cumri mara haddaan hadda ka horqabay hadda caawa waxaan qaba inaan berri ka noqdaa laga yaabaa dayacadaat wax culaysa taa ma jirto oo waxbaad saa qabi jirtay macnaa lama keeno suuqa sheekh maxamuud maalin walba baxdigaadu meeshuu taagan yahay aa masaa'ilka ijtihaadigaa lagu qiimeeyaa diinka ayaan la ogolayn inuu idiraab galo iyo ikhtilaaf adilada hadda idiin iman doontaa idinku inaad ku fahantaan wujuubka inaad ku fahantaan wujuubka waxaa la ysku hayo un waxaa waye keliya dambe inuu waajib noqdo daliilkeedii baa u baahan in la taxriiriya mooyeene wujuubu asli salaati cala rasuul calayhi salaatu wasalaam nusuusteeda way cadcaddahay wax lagaga leexdo toosana lama hayo وcan cabdالlah bn cmr cas radi اllahu tacalى canهuma أnahu samica rasuul اllahi yaquul wuxuu maqlay rasuulka ilaah oo leh man صalaa calaya salaatan ruuxii igu saliya hal mar igu saliya intaana ka bixin baxiga asalaatu cala الnabiy الraxma baa xoogow xagga baxiga luqawiga muran ka jira inagu haddaynu soomaalinahay ama wadaadaheenna horeba nahay ama laga soo guriya jamaca min الtaabiciin wa atbaac الtaabiciin in saliga lagu fasiro raxmu allahuma salli calayhi ilaah u naxariiso baynu ku fasiri jiray binaءa calى ana الsalaaةa min almalaa'ikati waadducaa wa min allahina alraxma salliga xagga rabbi ka yimaado waa naxariis wixii malaa'ika yimaada iyo dadka la halmaanana waa duco muslimiinta xaggooda wixii ka yimaadana waa istikfaar iyadoo la cagsinana way jirtaa oo malaa'igtii la isdabamariyo muminiinta la isdabamariyo sida sawaabkaana naxariis ma aha naxariis ma aha salla calayhi macneedu waa ana calayhi waa faalla ammaanid waa tacdiim waa weynayn ilaa dhowr iyo toban weji ama toban weji oo ay ku kala tegayaan salliga iyo raxmadda asalaatu iyo alraxma ku kala tagaan ficlu salla iyo raxima ku kala tagaan buu keenay ibnu qayim jala lafhaam fi salaati cala khayr waana runtii ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ugu horaysa ilaahay waa kala qaaday cadfiguna wuxuu asalkiisu kala duwanaansho iyo taqaayur ninka hadda macnaha hadaad ku fasirto sallaa raxma lagu fasiro macnahan kuu soconayn oo man sallaa calaya ninkii ii naxariista aniga maratan noqonaysa macnuhu hal mar ninku rasuulka u ma aha macnu man sallaa calaya salaatan ninkii ammaano wey yu weyneeya sal اllahu calayhi ilaahay baa weyneeyo asaga ammaana addoonkaas biha bisalaati cala اnabiyi hal mar uu ku saliya cashran toban rawaahu muslim baa xadiidka wariya muslim baa xadiidka wariya idan asalaatu waxaa laga wadaa waa tacdiim ammaan tawqiir weynayn weeyaan maxaa yeele waxaan wadnay wanaag oo dhanba rasuulka calayhi الsalaaة wasalaam ayaa asalii aabbo u ah addaalu cala alkhayri ka faacilihi nabiga noocaas wuxuu naga mudan yahay weynayn iyo ammaanid iyo ixtiraam buu naga mudan yahay taas waa fadligii wacan mascuud radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam qaala wla annaasi dadka kuwa u dhow bi aniga iigu dhow yowma alqiyaamati maalinka aakharo akarumkooda badan weeye salaatan xagga salliga rawahu tirmid waqaal xadiiun xasan waa xadii xasanu tirmidi yidhi hariib buu ku daraa xadiiun xasanun hariib akaruhum koodii badan calaya dushayda salaatan xagga saliga midka ugu sali badan ayaa aakhare ay igu dhowu nabigu calayh salaat wasalaam awlaa bimacnaa aqrab weeye weligu wlaa min alwalyi asalkeedu wahuwa alqurbu maadaama qurbigii macan ikhtisaas la dhansiiyey oo la cabsiiyey waxaa lagu gudbiyey ba baa lagu gudbiyey wla nnaasi bi ay aqrabu nnaasi bi ilaya ruuxay igu dhow yowma alqiyaamati kooda badan weeye salaatan calaya salli aniga laygu saliyo rawahu tirmid qaala xadiiun xasanu hariib kadalika ibnu xibaan ba asaguna saxiix yeela abu cali ibnu sakan asaguna wuu saxiix yeelaa ninka la oran jiray eh, abu cali atuusi fi mustakraji cala jamc tirmid asna sidaasuu yidhahda xasanu hariib baqawi fi sharxi sunna xasanu hariib wadaadka la sakhaawi showkaan iyaguna waa taxsiiniyeen daara qutni baa xadiidka cileeya cilalkiisa uu xuquuq haystaa wadaad hadda horan soo maroo la odhan jiray muusa bnu zamca yacquub muusa bnu yacquub la odhan jiray eh, yacquub ibnu zamcata azamaci la odhan jiray oo cabdullahi ibnu kasana zuhri buu ku cileeya oo wuxuu leeya isagaa la tafruda xadiidkaani waan laisku maandhaafay walaa yuxtaju bihi ninka marka muuse ibnu yacquub ah ibnu zamca azamci ayaa xadiidka la tafaruday waana laisku maandhaafay itiraabkii ikhtilaafka isagu ka yimid daaraqudna halkaas isagu maray laakiin wadaadaha kale xufaadda ayagu inuu xadiidku saxiix yahay ama xasan yahay bay qabaan oo waxaa lagu xambaarayaa marka ayada ah waa min baab اlintiqaa kaba soo qaad ninka lahad muusa bn yacquub inuu yahay nin ضaciifa saduuqun sayxifd ba xaafidku yidhaahdaa ibn maciin iyo abu daawuud way tawhiiqiyaan waa laisku maandhaafay ninka asagoo daciifa mararka qaarkood axaadiista waxaa laga xushaa axaadiis la og yahay inuu xifdiyey oo dabtiyey marka alintiqaa min xadiii daciif baa loo yaqaana ninka daciifka xadiikiisa wax laga doorto laga xusho la ogyahay inuu xifdiyo xadiikuna shawaahid dhowr uu leeyahay taasuu ku xoogaysanayaa sida xadiidka abi umaama uu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmihiina maalmaha u fadli badan ah jumcada ee jumcada salligayga badiya habeenkii iyo maalinkiiba maxaa yeele idinku salaad badan idinku salli badan yaa aakhare iigu dhowaasho badan xadiidkaas weeye yaa u markhaatikacayse xadiidkii asaguna waxaa ka ah u markhaati xadiidku anas isna macnaha ku yimid xadiidka abi umaami u horreeyaynu sheegnay bayhaqi baa bisunan ku wariya fi shucab fii xayaati alambiyaa mundirna waa xasan buu yidhi xaafidkuna asagoo sidoo kale wuxuu sanadu laa ba'sa bihi ibnuqayimna wuu cileeyaa ibnuqayim wuu cileeyaa xadiidkan wuxuu u deshay ibnu xibbaan markuu saxiixiye kadib wuxuu yidhi xadiidku wuxuu daliil inay ummadda ugu maxaa asxaab alxadiid nimanka ruwaadda xadiidka warin jiray waa nimanka ugu salli badan nabiga mar walba la soo qaado maantoo dhan majaalistoodu nabi maxamed baa laga wariyay way ku salinayaan raawi baa waa lagu salinayaa idan fuqahada iyo nuxaadda iyo mufasiriinta iyo ka khayr badan buu oo nabiga aakhar oga dhow asxaabu alxadiid lii liannahum akaru salaatan min hayrihim ayaga salli badan dadka kale وعن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال الثقفي أوس بن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم maalmihiina kuwa u fadli badan waxaa ka mida min baa la geli si loo cadeeyo jumcadu inaysan maalmaha o dhan u fadli badnayn ay ka mid tahay maalmaha fadliga badan maxaa yeeley yowma caraf baa ka fadli badan sida raajixa ah iyadoo ayaam usbuuc bay u khayr badan tahay ayaamu ym carafa u fadli badan ina min afdali ayaamikum maalmihiina kuwa u fadli badan waxaa ka mida ywma aljumca jumcada maalinkeeda xadiiku wuxuu wataa riwaayadkiisa qaarkood fiihi khuliqa aadam halkaa marka la marayo nabi allo muxuu ku fadli badan yahay fiihi khuliqa aadam aadam jumca la abuuray jumcadii la abuuray baa iyadana qudhigeeda jannadii la geliyey iyadaa jumca laga soo jumcaana adduunka la rogi doonaa jumcay nafqada hore iyo sacqada dambaba dhici doonaan intaasoo arrimo waaweyna ayaa jumcada dhex yaalla xadiidka ku yimid wa fiihi tiiba calay jumca nebi aadam la abuuray jumca jannada la geeyey waa jannadii laga soo saari doono jumca laga soo saaray jannada markuu aabbaheen geedki cunay jumca laga tobad aqbalay uma ijtabahu rabbuhu fadaa uma اjtabaahu rabu calayhi fahada sumayda maqal idan wcaasa aadamu rabahu faqawaa uma اjtabaahu fataaba calayhi wahada idan fataaba calayhi wahada goormay dhacday waxay dhaay yom ljumcay dhacday yowm ljumcay dhacday jumcun dhintay aabbaheen aadam adduunku jumca la rogi doonaa howlahaasoo dhan waxay dhex dhaceen yom aljumca qaybtaasaa la socota fiihi khuliqa aadam wafiihi qubida wafiihi uhbita wafiihi taquumu saacatu wafiihi tiiba calayhi wafiihi nafkhatu wafiihi sacqa intaaba xadiidka riwaayaadkiisa la socdaan haddaba mar hadday sidaa tahay fau tafriici waxay odhan jirteen weeye faakiruu calaya min asalaati fiih faakhiru min asalaati calaya fiih haddaba salliga igu badiya haddii jumcadu maalmahay u fadli badan tahay oy sayid ayaami اlusbuuc ay tahay nabiguna uu sayid اlanaam yahay salliga nabigu badiyu leeyahy isla beegsada suubano jumcadu waa maxay waa sayid اlayaam ama waa sayidu ayaami اlusbuuc nebi maxamedna waa sayid اlanaam sayid اlanaam waa in la badiya salligiisa fii sayid اlayaam macnahaasaa meesha ku jira faakiruu badiya calaya dushayda min asalaati saliga fiihi laygu saliya fi ywm اljumca faina salaatakum salligiinu macruudaة calaya waa lay bandhigayaaye waan arkaya anigu waa la tusaya hebel baa kunkoor kugu saliya hebel baa labaatan saliya hebel baa boqol saliya nabigu waa arkaya qaala qaaluu ya rasuul saxaabigu wuxuu yidhi waxay dhahen saxaabadii yaa rasuul rasuulka ilaahi wakayfa tucradu salaatuna sideebaa loogu loo bandhigi calayka dushaada salliga annagi kayfa tucradu salaatuna salliga ayaga see loo bandhigaya calayka dusha lagugu bandhigaya waqad aramta cafwan waqad aramta armamta asalkeedii ah laakiin luqa eh, xijaaziya ayaa miinka labaad goysa oo uu sheegay khaybna axmed alfarahidi waqad armamta armamtay asalkeedaha aad baaliyowday bimacnaa lafahaadu iludaada ay kala baxday waxay u qaateen nabigu inuu dadka la mid yahay oo bini aadamku haddii la xabaalo muddo joogaan laftooda ludooduba waa kala tagtaa hilibku waa dhammaadaa dhulkaasaa cuna dixiri baa leefa kadibna lafaqara waxaa soo hadha lafuhuna markay wakhti dheer qaataan ayaguna waa iska baaba'aan tii uga qiyaas qaateen maxaa yeelay nabi maxamed waa basharku ka mid yahay bashar wixii maraan maraa marka ayaga meesha u taalla wadaadaha markaa nabiga su-aasha weydiiyey kayfa tucadu salaatuna salliga annaga see lagugu bandhigaya calayka dushaada waqad aramta adoo markaa nabi allow baaliyooba lafahaadi iyo ludadiiba ay kala baxeen qaala wuxuu yidhi saxaabigu yaquulu wuxuu u ninka aramta yidhi wuxuu ka wadaa baliita adoo baaliyoobo lafii ludba ay kala baxeen qaala wuxuu yidhi ina allaha xarama cala ardi ajsaad alambiya waxaa idinka osbaxday qaacida asalka iyo kuliyaadka in lagu socday saxaabada iyo ku socdeen nabi maxamed waa bashar si allah alla u barakeeyo rabbi u karaameeyey bini aadamku yahay hadduu dhinto bini aadam meydkooda wixii uu mudanayaabay xagga baaliyowga iyo lafuhu ay dhammaadaan iyo laf iyo kala tagaan bay u jeedaan qiyaaskaasay ku socdeen lianna alfarca yuraddu ilaa aslihi waalfardu yuraddu ila alaqlab fardi nabiga bashar ka mida weeye fardiguna in basharka si badan loo celiyo faracu waa in asalkiisa loo celiyo iyagu qiyaaskaasay ku socdeen laakiin qiyaas maca alfaariq buu ka noqday qiyaas maca alfaariq buu ka noqdayoo nabigu inuu khasiiso gooni uu leeyahay yaa ka hoos baxday qiyaaska marka noocaasa ma asaxo waana qiyaasaadka inta badan lagu rafaado wey adoo isku aadista faracii asalkii oo cilla jaamica ka dhexaysay waxaad hilmaamaysaa hawl uu la gooni yahay in allaha subxaanahu wa tacaala xarama wuxuu ka mamnuco u diiday cala alardi dhulka iyo ciidda ajsaad alambiyaa ambiyada jidhkooda inay cunto ilaah waa ka xarimay rawahu daba biisnaadin saxiix abu cabdulaahi tirmidi fii nawaadir lusuul alxakiim tirmidi wuxuu sheegay ambiyada jidhkooda inaysan caradu cunaynin oysan daxalaysanaynin nas baa caddeeyey kadalika shuhadadana nas baa ninka muadinka ilaahay dartii u aadaama toddoba sano xidhiidh ah mukhliskeen mushaarna ku qaadanayna nusuus baa caddays dad badan sidiiqiinta nusuus baa tilmaantay dad badan baa laga dabageeyey xigmo aad u qiimo badan buu tilmaamay oo in la baraarujiya ay muhiim tahay wuxuu yidhi nin walbuu dhulka intuu joogo dhulka intuu joogo dunida uu joogo aan aan cunin xaaraan aakhare markuu tago oo uu dhinto asna jirkiisa waxaa laga xarimhayaa hmm? ninkaan xaqdarro ku aqdaamanin iyo xumaan ku aqdaamanin adduunku intuu joogo arlada dushiisa ku aqdaamanin markuu dhinto asaguna jirkiisa laga xarimaa dhulka inuu cuno intuu dhulka joogo ninkaan xaaraan iyo xumaan ku cunin waxaa laga xarimayaa asna jirkiisu inuu dhulka cuno buui ninkii intuu khaldamay asaguna adduunka asagoo jooga xaaraan iyo ku aqdaantay markuu dhimanayo hadduu la yimaado camal lagu dhaafo wix kale oo dhanna asag wuxuu la mid yahay nin adduunku intuu jooga aan xaaraan daaqinoon bushaaqin shuhadada mu'adinka dadka noocaasoo dhan ambiyada maxaa ilahay jirkooda oga xarimay inuu dhulku cuno jirkooda iyo awoodooda iyo badankooda markay noolaan waxay ka xarimeen idabdarada xadgudubka ama bini aadam weeyu ruuxaa khaldamee wuxuu la yimid camal sida shahaadoo kale oo hee wixii oo dhanba lagu tirtiro saa darta jidhka nadiifta ah ee suusuubiga ah, marka carada lagu xabaalo carradu ma cuni karto ma laqi karto xikmadaasuu sheeg waa xikmaad u fiican xikmadu fiican wey waana nin aad u qiimo badan bu ahaa inkastoo qolyaha maxadidiintu ay wax ka sheegaan hawlo dambeo khaatim alawliya iyo hawlo ku saabsan buu ku yar xadgudbay laakiin sida kale wuu roon yahay rawda biisnaadin saxiixin idan nabigu wuxuuna amray maalinka jumcada salliga in la badiyo maxaa yeele nabiga salligiisu waa loo bandhigaya waa la tusaya uuna ku farxaya nebi maxamed marka inaad ergisato abaal inaad abaal ergisato wax ka weyn ma jiro adugu haddee abaal baad muda laakiin aduu dankuu yahay salligu inagu dan iniya waa cibaado innagaa wax ku helayna laakiin nabigu intuu arko waraaqdii aad ku salliday iyo hawlihii uu ku farxo wax weyn bay kuu tahay adugu xadiikan laftirkiisu xoogo waa laisku maandhaafay sixadiisa sidaa sababka inuu saxiix yahay weye sida abu daud sheegay baa raajixa ibnu khusayma fi saxixi ku saara kadalika ibnu xibbaanna wuu saxiix yeela isaguna alxaafid cabdاlhani almaqdisi wuu saxiix yeela wadaadka ibn cabdilhaadi la yidhahda kitaabkiisa asaalam almunki buu ku saxiix yeelay kuna radiyay nin walba xadidka wax ka sheegay oo uu ka mid yahay abu xaatim alraazi oo ku khaldamay tadciifintiisa xadiidka xaakim baa ka mida ragga saxiix almundiri ibnu dixyat alkalbi baa ka mida ibnu taymiya waa xasan buu yidhah shawaahid badan xadiidku waa leeyahay wuu ka mid yahay xadiis abi hurayra wa abi mascuud wa abi umaamata wa anas ibni maaliki wa abi darda waalxasan ibni caliy sidoo kale waxaa aad u difaacay ardaygii xaafidna xajar ardaygiisa la odhan jiray annaaji kitaabkiisa ujaalat imla ee xaashiyada uu saaray tarhiibu tarhiibka sabxada ka muraajacay ilaa wixii ka dambeeyey cillo kastoo lagu sheegay buu ka jawaabay waana siduu sheegay wey waxaana ugu horrayay sida ayada ibnu cabdilhaadi marka xadiidku laa cilata lahu waa xadiid saxiixa weeye xadiidka hore asagoo aynu soo maray ee kii abi mascuud awla الnaasi bi ywma اlqiyaamati akaruhum salaatan calaya sheekh albani wuxuu ku daciifiyey jaamicu sahiirka marka hore iyo tirmidi uu ku daciifiyey waagi dambena wuu taxsiiniyey tacliiqiisa calى saxiix tarhiib watarhiib iyo kitaabkii ibn xibaan zawaa'idiisa ahaa وcan abi hurata radi allahu tacaalى canhu qaala qaala rasuul اlah sal ly slam raqima anfu rajulin dukurtu cindahu falam yusali calay rawahu tin qaala xadiiun xasan raima raqmigu asalkiisu waa carada waa turaabta boodhka iyo habaaska raqmiga la yidhahdaa raqmigu waa midka asalkiisu raqima anfu rajulin nin sankii ha boodhoobo waana kinaaya can اdulli wاlihaana ilaahay ha dulleeyo wey ilaahay ha bahdilo ama ilaahay baa bahdulo khabar ah, ama waa duco raqima anfu rajul wakadalika almar'a ragga waa lagu halqabsada in badan aynu tilmaannay roogga dumarkuna waa la mid raqima anfu rajuli nin sankii ama ha dulloobo la sheegay cinda waqtiisa dukurtu la ii sheegay waqtiisa laygu sheegay falam yusalli calaya an igu salliyo nabig wuxuu yihi calayhi dulli iyo ihaanaha ku dhacdo nin agtiisa laygu sheegay oon igu salliyin rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan culummada qabtay saliga nabigu inuu waajib yahay adiladoodu ka yahay tobanka daliil ay isdaba dhigaan adilada u xoog badan buu ku jiraa saliga nabi maxamed bay yidhahda hadduu sunno yahay oo waajib ahayn sunno ka tegiddeeda layskuma caayo layskuma habaaro shay waajib ah ka tegiddiibaa mudan ruuxa in lagu ciqaabo ama lagu caayo waajib maxaa ku tacriifin jirteen asalkiisu على تcاaريف مkhتلفة ma يudم تaaركه ويمدح فاaعله ama استحقاq ku fasa dhib ma lha رaغima أنف rajل ama habaar ka dhig ama khabar ka dhig labaduba waciid wey nin sankii ha boorhoob ha ihaanoobo dulli ha ku dhaco ha rafaado dukirtu cindahu falam yusalli calaya agtiisa laygu sheegayoon igu saliin rawahu tirmid qaala xadiiثun xasan xasanbu waa sidaa uu sheegay wey axaadii kalea xoojin doonta xadkaa xoojin doonta waxaa uun laga soo reebayaa ninka asagu daakirka ah daakirku meel ay saxaabadu abubakar cumar cumaan cali suubanuhu marka nabiga ay soo qaadeen iyagoo khudbaynaya ama duruus akhrinaya ama ummad la hadlaya ama nabiga uu khudbaynaya iskuma sallihi jirin abubakr sidiiq iyo saxaabadu sidoo kale hadday ay u hadlayaan laakiin dadka maqlaya haa yacni axkaamta qaarkood dad laga soo reebi baa jira maalan waxaad soo marteen masaajidka ruuxi soo gala aya saacati miley ow nahaar inay laga rabo ragcatayn sunno ah oo taxiit ulmasjid ah khadiibku kuma jiro khadiibku ummadda u khudbaynaya halkan markuu ka soo galo socodku socmin markuu fuulaya looma sunnaya asagu taxiit masjid taxiyatulmasjid waxay khusaysaa bulshada kale warkaadutaandanbeyla tahay salliguna macnahaasoo kalea ku jira ruuxa daakirkaa ah asagu sheegi maayo haddii daakirku salli laga rabo mu'adinka laga rabaa laftirkiisu washhadu anna muxamadan rasuul اllah sal اla alay waslam inuu yidhaahdo fahanteen way ka ruuxa daakirka ah ma soo gelayo haddii kale muadinka asna waa laga rabaa nabigu saasuu yidhi dukirtu cinda man dakarini ma dhihin nabigu raqima anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calay laakiin fuqaha waxay leeyihiin ninka daakirka waa min baab اlwlaa faxwa alkhitaab baabay ku jiraba bidaliil qaarigu qur-aanka akhrina hadduu saj soo maro asagana waa laga rabaa kii maqlahayena waa laga rabaa halkaasay la mareen haddiiba ninkii mustamic ah ama maqlay ama nabiga agtiisa lagu sheegay salligii laga rabo waajibna uu ku yahay nabigu inuu ku saliyo waciidka culusna la daba dhigay kii sheegay baa min baab lwlaa bay yidhaahdeen wadaadana waxay la mareen muadinkana waa ku bushiyeen baabu taciid msli way la aadeen daakirka iyo almadkuuru way kala duwan bay yidhaahdeen ra'yiga inay kala duwan yihiin daakirka iyo almadkuuru cindahu baana aniga ila quruxsan وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم روى أبو داود بإسناد صحيح sidaasuu nw ku yidhi adkaarkiisa iyo kitaabkiisa khulaasat اlaxkaamba sidaasuu ku yidhi rawa abu daud bisnaad saxiixaasa meel ku taalla laa tajcaluu ha ka yeelina muslimiina qabri aniga qabrigayga ciidan meel lagu soo noqnoqdo meel lagu soo noqnoqdo haka dhiga ciidu ama ma ha noqoto makani ama zamani ha noqotee waa shayga caadada laga dhigto xaggana soo noqnoqda caadadaad ka dhiganaysaa aad hayarkoor caado maxaa lagu yaqaanaa shaygu caada wuxuu noqdaa marka la joogteeyo ama la soo celceliyo min alictiyaad aw min alciid laa tajcaluu qabrii qabrigay ha ka dhiganina ciidan ay makaan lijtimaac ciidan makaana lilijtimac meel lagu kulmo lagu ururo laiskugu yimaado ha ka dhigin leeyahay walaa buyuutakum qubuura xadiidka riwaayadiisa waxaa ka mid a ah, walaa buyuutakum walaa tajcaluu aniga qabrigayga meel lagu soo xoomo oo laiskugu yimaado oo lagu kulmo oo lagu dabaaldego oo ciid laga dhigto ha ka dhigina koow qabri guryihiinna qubuur ha ka dhigin ku oo qur ku akhriya oo wasaluu calaya igu saliya fi riwaaya oo xadiidka caliy iyo xasan bn caliy ba ku yimid wasallimu wasaluu calaya wasallimu aniga igu saliya xaggana isalaama fa ina salaatakum salligiinnu tabluqni waa isoo gaarhaysa xayثu kuntum meeshaad joogtaan macnaha xadiidka riwaayo uu leeyahy baa caddaysayo man sallaa cinda qabrii samictuhu qabrigii ruux asagoo ag joogo isoo booqday ama isoo salaamay haduu igu salliyo anaa maqlaya ilaa qabrigaad ag taagan tahay waman salla calaya naa'iya ninkii igu salliya asagoo iga dheero iga fog ubliqtuhu wa fii riwaaya bulliqtuhu waa isoo gaadhsiin malaa'ig baana soo gaadhsiinaysa xadiid kalaa caddeeyey ilahay malaa'ig sayaaxiina ayuu leeyahay nabi maxamed salliga lagu salliyay adduunka dhan soo qaada nabiga usoo gudbisa iyagaa soo wareejiyay nabiga soo gudbanaya oo dadka ka fog ruuxii la jooga markaa nabiga qabrigiisa ag taaganna nabigaabaa maqlahaya macnahaasaa loo jeedaa macnaha markisaara waa maxay intaad tidhaahdaan nabigaan ku soo salliyaynaa qabriga nabiga ku soo xoominuu leh qabrigaygu maaha meel laiskugu yimaado idan xukumka dambe iyo nahyiga hore waa iswadaan laa tajcaluu qabrii ciidan nabalaadsenkuku saliyaynaa hadaad qabrigii aan la ag iman karin oon lagu soxoomin karin oon meeshaana dul fadhiisan karin wasalluu calaya wax baahiyo loo qaba ma jirto inaad inaga qabrigayga iskugu timaadaan ood ciid ka dhigataan ninka igu salinaya adduunka meeshu doonu igaga saliyi karaa ruux hadduu joogana anaa maqlay hadduu fog yahayna ilahay baa soo gudbinaya malaa'ig baa soo gudbinaysa wasalluu calaya igu saliya ina xaggana fa ina salaatakum salligiinnu tabluqunii waa isoo gaadhay xayu kuntum ay xayumaa kuntum meel alle meeshaad joogtaanba wax baayo marka loo qabo ma aha way ciid waa kuku rafaadaan qolyaha marka wadaadaha ah ee khuraafiyiinta iyo qolyaha suufiyada xadiidkan way ku rafaadaan nabigoo diidan qabrigiisa la ag yimaado lagu kulmo laaga istaago hadduu nabiga qabrigiisi diiday in lagu soo xoomo ka warrama maalin ku dhasho in yimaado min baab wla qabrigiisii in la ziyaarta ee mashruuca ahayd ee in la tago oo nabiga la soo salaama ay fadliga badnayd waxaa laysku hayay culamadu ku khilaafeen waa in loo safree nabiga in la ziyaarto waa masalatu ijmaaci inay sunno tahay nabiga siyaaradiisu inay sunno khayr badan tahay waa masalatu ijmaac maxaa khilaaf ku nabi maxamed baan soo siyaaren keligii ma loo safri karaa nairobi intaad tigid ka goosato inaad nabiga soo salaanta keliya ma u safri kartaa baa laysku haya waa xaaraan iyo xaaraan maha laysku haya laakiin adoo danahaada u safray ama masjidka nebi maxamed inuu aad ku soo tukato u safray inaad nabiga ziyaaratood booqato inay fiican tahay o khayr badan tahay waa masale laba muslimiin isku khilaafin weli hadanaystayaasha laki waxay isku khaldaan nebiga ziyaaradiisi iyo u safarkiisa xaggay ka keeneen soomaali shuqulxumadeed xaggay ka keentay sheekh hebel baa la waa loo safraa warkooda biyolo bay safri jireen iyo awr barkhadli iyo iyo meel walbo siyaaro u yaqaanaan waa inu u siyaaradu waa booqasho booqashadu marna safar baa yay u baahataa marna hee ama baahato wadaadka dariska adaad u salaanta somaa ziyaarin laba mitrin kuu jira adaad u tagta waa ziyaarata booqasho waa salaamid nabiga in la ziyaarto la salaamo la booqdo waa sunno in booqashisa loo safrona waa mamnuuc sidii raajixa ah. mana banaano kala fahma markaan ku dhaa nabiga looma safri kara siyaaradiisa wadaadka siyaaradiibuu diiday caamada lagu buubsadaa caamada lagu bubsadaa nabigaa diidan qabrigiisa in laiskugu yimaado maalin u dhashay in laiskugu yimaadana kaba sii daran waa dhaqan yuhuudeed dhaqan nasaaro wey dhaqan muslimiin ma aha waa caado yahuudiya israa'iiliya nasraaniya majuusiya waaniya wey la socda quraysh baa lahaydii mushrika alcarab maalmo la ciido oo la bombooniyo oo ruux dhimashadii dhalashadii ku saabsan iyo goobo laysugu tago lagu digi damleeyo quraysh baa lahaan jirtay oo yuhuud baa lahayd oo nasaara lahayd nabiguna ummadda waa u diiday khaalifu lyahuuda waannasaara laba ciidood baan leenahay warka inaad fahanteen bay la tahay laa tajcaluu qabri ciidan laf dhuun gashay buu ku yahay haddaad saa darteed buu ku rafaaday wadaadka daliilfaaliin iska lahaa inuu tawiiliyo halkaasay u istaagtay anhu ana rasul sal sm qaal maa min axadin aadama ma jiro yusalimu calaya islaamaya igu salinaya haddii saliga la sheego salaanta nabigaa la socota haddii salaamta la sheego saliga nabiga hoosta kaga nicmaysan saa ha ku khaldamay sida wadaadaha qaarkood ay yidhaahdeen aayadda qur-aanka suuratu axsaab waxay sheegtay salli iyo salaad wada socda nabiga axaadiistan waxa aan ku yimid keliya oo ku badan hee salli keligii way wada socdaan hoose iskaga nicmaysan yihin saa darteed hadda maxaad min axadin yusallimu calaya salaantaa la sheegay assalaamu calayk yaa rasuulallaahi waxaa la ah, salliga la salaamo waa la mid nabiga inoo sheegay inuu maqlahayo dii lagu salaamo hadii agtiisa lagu salaamo haddii meel fog laga soo salaamona malaa'ig baa soo gudbay hadii meel fog lagaga salliyana malaa'ig baad soo gudbay hadii agtiisa adoo jooga qabrigiisa aad ku sallido ama aad salaantana wuu ku maqlahayaa salaantana uu kaa radin salligana waa nabigu uu ku farxaaya maa min axadin aadama ma jiro yusallimu calaya isalaamaya ilaa hadduu jira addoom salaamay radda allahu calaya ruuxi ruuxdiiba ilahay ii soo celinayaa ruuxii waxaa saxa in man laga wadaa ay nuطqi wa kalaami radd allahu calaya ruuxii ilaahay naftiibuu ama ruuxbuu ii soo celinayaa loo jeedaa nuطqigii kalaamkii weeye maxaa nabi maxamed waa nool yahay xayun fii qabrihi biاlijmac laakiin xayaat barsakhiya weeye alambiyaau wa axyaaun fii qubuurihim marka waxaa radd allahu calaya ruuxi waa maxay hadalkii baa lay soconaya w aan ku jawaabi lahaa assalaamu calayka ya rasuul allah baa tii waa nabiga soo saar waad soo ziyaaratay waad dul istaagtay qabrigiisii soo inaad salaamto sunno maaha salaantaa u radiyo hadalkii baa lay soconaya wey radd allahu calaya ay nudqi wa kalaami wa lafdi lanna kalaamka iyo lafdigu waxay laazimaan nolol iyo ruux bay laazimaan saasaa ruuxdii loo itlaaqay iyadoo loo jeedo hadalkii iyo lafdigii loo jeedo xatى arudda calayhi الsalaam ilaa aan salaanta ka radiyo oon ka qaado xadiidkan waa mushkil fahamkiisu wax u yahay ummadda muslimiinta haddee waad ogtihiinoo nabigu wuxuu yihi addoonkii islaama naftaa laigu soo celinayaa ama hadalkaa laga soo celinaya ama ruuxdii baa laga soo naqiyaa ilaa salaanta aan ka qaado ta waxaa ka laazima yidhaahdeen addoommadu aaaiin saaca xil nabiga salaamaynin ma jiro kuwa la jooga madiine masjidkiisa ka dhow haddaysan salaamayn saacado adduunkaa laga soo salaamahaya atiyaadka dhexdiisa waxaan ka leenahay assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi baa ka socota ilbiriqsi nabiga aan la salaamaynin ama aan lagu salayaynin ma jiro taa macnaheedu waxaa weeye nabi maxamed had goor salaam buu qaadayaa wuuna taagan yahay ruuxdiisii iyo hadalkiisaba waa taagan yihiin marka waa min axkaam اlghayb caqligeennu ma sawarin karo caqligeennu awl ka awood badan weeye baabulmalaa'ika somayna in badan soo marin awoodda ilahay malaa'igta siiyey idan caalamulbarzakh iyo axkaamtiisu waa axkaam ka duwan axkaami ahli اdunya axkaamta ahlubarzakhana waa mid ka duwan axkaamta aakhirada weyn marka la gaadho sidaa un ku ogow raw abu daud biisnaadin saxiix adkaarkana ku yidhi khulaasahana ku yidhi xaafidna ciraaqi takhriijkiisa ixyaa wuxuu ihi wasanadu jayid mulaqin asagu wuxuu ihi waaba saxiixin calaa shardi shaykhayn buu yihi xadiidku tuxfaha ku yidhi ama badru muniirka isnaadu jayid buu ku yidhaahdaa laakiin wuxuu faaiiday faa'iida muhim jiddan oo uu abu cali ibnu sakan baa ku sheegay xadiidka fii saxaaxihi waa aad nin weliba aad u badan oo muxadita ah, wey oo qarniga xadii labaad oo adilada ay daliishada culamada qabaa inuu saligu nabigu waajib yahayba haddana can caliy bn abi aalib xusein bn cali waa laga wariya xusein bn cali bn abi aalib qaala qaala rasul lah sal slam albakhiilu bakhiilku waxaa weeye man dukirtu cindahu falam yusalli calaya wa fii riwaaya abkhal الnaasi wa fii riwaaya ina abkhal الnaas nabig xudad waxaa u bakhaylsan man dukirtu cindahu ninka agtiisa laygu sheega magacayga la soo qaado rasuulka ilaahi la yidhaahdo nabiga la yidhaahdo muxamadun calayhi salaatu wasalaam la yidhaahdo falam yusalli calaya aan igu saliy rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix sidaasuuna xaakim sheegay cabdilxaq alishbiina fi suqra uu sidaasuu ku sheegay nasaa'ina xadidka wuxuu ku wariyaa fi lkubra isaguna xadiidkan culum waxay u daliishadeen inuu salligu nabigu waajib ninka waajibaadka ilaahay saaray bixiya ee xuquuqdii waajibka ku ahayd dhiiba cinda hariica bakhiilkama aha cinda shariica bakhiilka ma aha bakhiilka uu sheegay ina abkhala annaasi bukhliguna waa cudur ninka nabiga agtiisa lagu sheegan ku saliyin nabigu wuxuu ku xukumay inuu bakhiil yahay bakhiilna cudur ka xun ma jiro ayu daa'in adwow min albukli wa sifatu damin nabigu wuxuu kugu dhajiyey bakhiilnimo waad caayantahay weliba ku caayantaod ku cambaaraysantao lagugu dhaleeceeyey sifo bini aadam lagu tilmaam ugu xumay maxaad ku mudatay salliga nabigood ka tagtay idan haddaadan waajib ka tegi lahayn sidaa laguma cambaareeyeen bakhiilna laguma yidhaahdeen sifadii ugu xumaydee sifatulmushrikiin waalkaafiriin wlmunaafiqiin hadna laguma siigin haddun salligu nabigu uusan waajib ahayn warka miyaad fahamtee waa daliil bannaanka oo meel laga maraan lahay وعn فضالة بن عubayd الأنsاrي رضي الله تaعالى عنه قال wxuu hi صxaabigaas mrxab marka waajib bu haddaba waajib w infaaqu xilliyada waajib buu ahaa farducayn ba xataa kuwa ah culamada qaarkood ba dadko dhan ba xilliga ansaarta iska yaraaya dadka muslimiinta wax taraya samaca rasuul lah sal alayh waslm rsulka wuxuu maqlay rajulan buu maqlay yadcuu ducaysanaya riwaaya tirmid cadaysa allahuma kfir lii warxamni buu lahaa nin ducaysanayuu maqlay fii salaatin salaadiisa ku ducaysanaya qisadii tirmidi nabi maxamed oo nagoo la fadhina yaa wadaad soo galay salaad buu galay atiyaadka dhexdiisii buu duco bilaabay isagoo nabiga ku salliyin buu iska ducaystay ilaahayna aan ku maadinin markaasuu nabigu waa degdegtay ee haddaad ducaysanayso ilaahay ku mahadi faalla ammaan kadibna igu salli kadib ilaahay waxaad weydiisan weydiiso nin dambaa soo galay asaguna gees ka soo galay wuu tukaday wuu ducaystay ducadiibuu wuxuu ku bilaabay ilahay inuu mahadiyo oo ilaahay ufaallo ammaano kadibna nabiga uu ku salliyo markaasuu wuxuu yidhi ayuha almusalli sal udcu llaha tujab wa sal tucta ducayso waa laga aqbali ilaahay wax weydiiso waa lagu siinayaa kii hore maxaa lagu yidhi waa degdegta adugu shuruudii ducada lagu aqbali baad ka tagtaale adugu maxaa ka mida ah shurud ducada lagu aqbalayo ilaahay lagu xamdiyo iyo nabiga lagu saliyo samica rasuullah rasuulka wuxuu maqlay rajulan buu maqlay yadcuu ducaysanaya fii salaati salaadii sunnada ku ducaysanaya lam yumajid illaaha tacaala ilaahay aan ammaanin min atamjiid ilaahay aan weyne lam yumajid illaaha tacaala ilaahay aan ammaanin ilaahay aan sharfin ilaahay aan weynaynin walam yusalli cala nabi nabigana aan ku saliin buu maqlay faqaala rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi cajila haada riwaayo kale ayuha almusalli qad cajilta waa degdegtay ay fi ducaa ducada waad ku degdegtay ducaan la gaadhin baad astaboobtay wey lama gaahin xilligaad ducaysan leed maxaa ka horreeyey la sibrabax baa ka horeeya iyo foolbixid baa ka horeeya oo aad la timaaddo meesha hore lam yumajid illaha fii bacdi riwaayaat lam yadkur illaaha wa fii riwaaya lam yaxmad rabbahu xamdigaana sax ah oo axaadiisu isku waafaqeen ajila haada kan waa degdegay fi ducaai buu ku degdegay oo qabla awaaniha buu la yimid ducadoon xilligeedii la gaadhin buu u degdegay uma dacaahu nabiga u yeedhay addoonkii saa u tukaday faqaala wuxuu ku yidhi aw liayrihi ama ruux ku yidhi asaguu ku yidhi ama nin kale idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukanayo ama uu tukado falyabda ha ku bilaabo idaa sallaa axadukum huna waa maxay midkiin hadduu ducaysanaya laga wadaa siyaqaa keenaya salaaduna waa duco qudhigeedu ducadaa laba noqo ducaau anaain ducaau mas'ala ilaahay inaad isha ka barido adoon la hadlinna ducaau anaa baa la yidhahdaa inaad ilaah wax isii tiradaan ducaau masala la yidhaahdaa zakada aan bixinayna waa ducaau anaa'in xajka ad la iman waa ducaau anaa'in salaada qudhigada waa duco maxaad u tukanaysaa ilaahay inuu kuu dembi dhaafo naar kaa badbaadiyo janno ku geliyo soo intaasaad ku doonaysa salaadaada iyo saliyo iyo tawxiidkaada iyo iyo khayrkaad la imanoo dhanba ee ilaah wax isii ahayn adoon gacmahana taagaynin ilaahna baryaynin acmaasha khayrkeed la imanaysaoo dhan waa maxay waa ducaau anaain waa ducaaun bilisaan aal ducaaun bilisaan xaal wey wixii marka duca bilisaan xaala ducaau anaa baa loo yaqaanaa wixii aad arabka la baxdeed ilaah weydiisa si toosaana ducaau masalatin baa la idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falyabda ha ku bilaaba bitaxmiidi rabbihi rabbigii inuu mahadiyo alxamdu lilaahi yidhaahdo iyo wixii la halmaala iyo waanaa'i calayhi ilaahi inuu faallo ammaano oo ammaanta uu rakaadiyo ilaahw adaa i abuuray ilaahw adaan gacantaada wax ku jira ilaahw adaa dhibka iga qaadi kara howlahaas inuu ka hormariyo ilaah adaa fadli iskale khayr allah bixiya adagaa bixiya adaa iskale e, sharaf adaa kibriya iskale adaa cadamo iskale adaa weynaan iskale adaa callaama luyuuba adaa manaana adaa waa inaad hormariso ammaan rabbi aad ammaanayso uma yusalii cala nabi nabigu ku salinaya falyabda bitaxmiidi rabbi uma liyusali baa laga wadaa hadaan iyaabaa ii dhigane uma ha ku cala nabiy subana ha ku saliyo uma yadcu ha ku ducaysto bacdu intaa kadib bacda alxamdalati wاsalaati cala اnabiy bima shaaa wuxuu doono rawahu abu dawud tirmidi wاnasaai asaguna waa wariya xadiidka fi lkubra buu ku wariyaa <clears throat> wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiiثu xasanu صaxiix ibnu khusaymana xadiikaasuna waa wariyaa ibn xibbaanna waa wariyaa xadiidkii anas ee asaguna nasaa uu warinayay ayaa la mid ah man dukurtu cindahu falyusalli calaya fainahu man salla calaya maratan sala allahu calayhi cashara asla xadiid saxiixa ah. haddii la igu sheego oo adoo ag fadhiya wadaad ama ruux muslima uu nabiga sheega gaalba dudun ha sheegee waa nabigu waa in lagu saliyo man dukirtu cindahu falyusalli calaya amar falyusali calaya tii horena albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusali calaya raima anfu rajul dukirtu cindahu falam yusali calay adilada culammadu daliishadaan buu ka mid yahay shuruudday ka mid lagu aqbalo xadii baa isna ku yimid adducaau mawquufun bayna asamaai wal xataa yusala cala اnabiy ducada ad ducaysatay waxaa lagu xanibayaa xirkii dhulka meel u dhaxaysa ilaa adnabay ku sallido man dukurtu cindahu falam yusalli calaya khaطica طariiq aljanna waa xadiid kale oo baabka ku yimid ninka agtiisa laygu sheego aan ugu salliyin waddada jannadu gafaa waa mawquuf iyo waa marfuuc baa haya wadaadana waa mursal bay yidhaahdeen wadaadana sanadkiisa wax ka sheegeen shawaahiddii horaa ku filan axaadiistaa kale fara badan baa xoojinaysa marka hawshu hawl sahlan ma aha وعن أبي محمد كعب بن cujرة رaضي الله تaعالى عaنه الأنsاaري qolya reer bile loodhan jiro ka dhashay laakiin wuxuu xaliif ku ah ku ahaa ansaar ree aws marka iyagaan baa loo tiiriya qaala wuxuu ihi saxaabiga kharaja calayna annabiyu nabigaa nagu soo baxay maalin maalmaha ka mid ah, annagoo meel fadhina faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad calimna waanu baranay ay qad carafna bay ka dhigantay waanu ogaano waanu baranay kayfa nusallimu calayka saankugu salaamayno saan kuu salaamayno assalaamu calayka ya rasuul allah assalaamu ayuha nabiy idan saan kuu salaami lahayn nabi alla waanu baranay fakayfa nusalli calayka saan kuugu salinaa qaabkii lagugu salii lahaa nabi alla noo sheeg qaala nabi wuxu uhi salli calaa muxammadin ilaahu muxamed ammaan oo weyne allahuma cadim muxamadan dikrigii nabiga allow kor yeel magaciisa allow sharaf allow qadari allow ajr tawaabsii weeye wacalى aali muxamadin muxamed aalkiisana allow ku salli aalka nabi maxamed aqwaal fara baa la sheegaa laakiin qowlka ugu roon aalka nabi maxamed huna waxaa weeye waa ahl caruurtiisii iyo xaasaskiisa weye waxaa kasii fiican in la waa banu haashim bnmualib alu muxamadin waa reer bani haashim iyo reer u daliishateen axaadiistii odhanaysay sadaqada waxaa laga xarimay inaha laa taxilu limuxamadin wala liali muxamadin allahuma ajcal risqa aala muxamadin quuta kafaafa aalka nabig wuxuu jira ahalkiisa duriyadiisa iyo axaasaskiisa wuxuu kaloo u jeedaa oo mara badan xadiika horena xadiika sadaqadana waa hashim reer mualib kan dambe quudkana waa carruurtiisii iyo xaasaskiisii labadaasoo laisku daray iyo aalu muxamadin haddii la idlaaqa in muminiintao dhan laga dhigo sax ma aha sax ma aho waa ra'yi laakiin jira laakiin waa laga xoog badan yahay allahuma salli calaa muxamadin ilaahu muxamed ammaan oo sharaf oo weyne oo qadari wa cala aali muxamed kamaa sallayta calaa aali ibraahim sidaad ugu salliday ibraahim aalkiisii maxaa nabi maxamed aalkiisii iyo salliga nabiga iyo ibraahim iyo aalkiisi la iskugu shabahay ayadoo nabigu ibraahim ka fadli badan yahay oo nabigu fadli badan yahay tashbiihan waxaa lagu yaqaanaa inta badan mushabahu bihigu inuu ka xoog badan yahay kana fadli badan yahay mushabaha wاlqaacidatu ana almushabaha anqasu min almushabahi bihi ila an yakuuna tashbiihu maqluuban ba la yidhaha fi اlbalaaqa haddaad tidhahda wajhu fulaanin waa kalqamari leylat albadri aad tidhaahdo wejiga hebel waa mushabbah waa loo ekaysiiye waa kii ekaysiinay loo ekaysiinayey dayaxa loo ekaysiinayey dayaxuna mushabbahu bihi wey wejhu tashbiihuna waa wadaa'ada iyo quruxda iyo jamaalka nuurka wey idan wejiga hebel wuu ka nuur oo hadikoo dayaxa kaa quuxsanoo kaa nuur badanoo kaa if badan marka mushabbaha ayaa hadiyo goor inta badan ka liito oo ka gaaban kana tabaryar min almushabahi bihi ilaa an yakuuna tashbiihun maqluuban tashbiiha maqluubkaana sida raajixa kuma yimaaday dheen qolyaha balaaqiyiintu kitaabka qur-aanka iyo sunnada maxfuudada ee nabiga lafdigiisa ah in macno lagu wariyaba mooye xataa uu ashcaarta uu ku yarya tashbiiha maqluub ku aragteenoo kuwa kala ku badan iyo shawaahidda luqadaa marka labaatan qowl baa laisku khilaafay maxaa laiskugu shabahay saa loo yidhi labaatan wej baa nin walba ku dhuftay lakiin sida sababka waxaa weeye waa si guud baa laiskugu shabahayaa macnuhu waa maxa ilaahay ii naxariiso saadii baa lagu naxariisata naxariista adigu aad doonaysa waxa la inay ka badan tahay midda uu hebel loo naxariista ilaahu noo gargaar oo noo guulna sii sidaas ree guusha uu sultaan ku dhaho guusha ree hebel iyo taadu inay isku mid noqoto shardi maaha waxaa dhici karta inay tahay taad adugu doonayso inay badan tahay xoog badan tahay ka badan tahay tii ree hebel oo markaani mushabbahu uu xoog bataba marka sifo guud baa layskaga shabahay mooyeene tafsiil ma ahay leeyihiin wadaadaha saasaana roon ilaahw saad nabi maxamed saad ibraahim iyo aalkiisii ugu salliday nabigii aalkiisana u qadari u weyne u sharaf midda kale nabi maxamed calayh isalaat wasalaam aabihii ibraahim in laga fadilo muuse ogolayn markii nabiga la ammaano khayr albariya lagu yidhah daaka ibraahim calayh isalaat wasalaam buu dhihi jiray kamaa sallayta calaa aali ibraahiima sidaad aalkii ibraahim nabi allow ilaahay ugu salliday bimacnaa aad u ammaantay ama aad u weynaysay innaka xamiidun ay maxmuudun majiidun mumajadun waxaa tahay alla la mahadiyo oo la sharfo sharaf leh xamiid hunaa oo faciila bimacnaa mafcuul wey majiidkuna asaguna nafsa shay waa bimacnaa mafcuul marka faciil ay macduula min mafcuul way ka xoog badan tahay markay mafcuulka cadiga ku timaado saa darteed cinda ahlilcilm waalcarab xabiib iyo maxbuub way kala xel dheeryihiin faciil wixii ku yimaadee sifaad ah waxay noqdaan haaliban shay laazim oo sajiya dabeeca noqda bimacnaa hebel wuxuu leeyahay waa sifa iyo tilmaan lagu jeclaado ama ha la jeclaado imyaan la jeclaan gobonnimo geesnimo deeqsi cilmi caqli qurux wanaag marka ilaahay kugu mannaysto waxaad moonta in lagu yidhahda xabiib faciil in maxbuub lagu yidhahdo mafcuul lagu keeno waa lagu quruxsan yahay awsaafulkamaal markaad leedahay oo wanaaggu uu ku yahay abeecihiisa jiyo kuu noqdo in faciil lagu keena ayaa wanaagsan isamka uu faciil ku yimaado laakiin maxbuub waa maxay maxbuub ninaan mudnayn baa la iska jeclaan karaa mid xunoo mooryaan oo shaydaana mid baa ka dabadhacoo iska jeclaanba iyo xabiib way kala duwan rasuulka iyo nabi ibraahim iyo dadka ahlu khayrka xabiib iyo faciil baa lagu keena iyo qaliil nafsa shay inaka xamiidun ilahay waxa sifaadka iyo tilmaamaha loogu mahadinayo waa tilmaamuu mudan yahay uu ku tilmaaman yahay subxaanahu wa tacaala marka innagu ama aan mahadinno oon ammaanno ama yaanan ku xabdiin kala qaad ma laha waa awsaafu اlkamaal iyo nacuut ljalaal buu rabbi ku ti majiidun mumajadun ay mucadamun musharaf la sharfo la qadariyo la qiimiyaa tahay allahuma baarik calaa muxamadin ilaahu muxamed khayrkiisa badi oo barakadiisa badi wa calaa aali muxamadin aalkii muxamedna allow barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahim sidaad u barakaysa aalka ibraahim inaka xamiidun maxmuudun la mahadiyaa tahay majiidun mumajadun la sharfo oo la qadariyo la weyneeyo muttafaqun calayh saligaas waxbaan ka booday wsalaam kamaa qad calimtum waa xadiidka dambe show xadiidka hore ku jirta ka dambe weeye muttafaqun u sheegay markaad nabiga ku salinayso siiqadan inaad ugu sallida aad u fiican tahay waad ujeedaanoo nebi maxamed aalkiisa lagama reebin wadaadaha qaarkoodna waxay dhahaan nabiga haddii lagu salinayo waa in aalka la raaciyo salaada iyo salliga nabiga lagu salinayan aalkiisi la raacinina salaad ma ay in la kala reebana waa bidc wadaaddaa ku tagay wadaadana waa laga reebi karaabay dheen sidii qur-aankuba ooga reebay yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliiman baa layidhi aal lama sheegin bay dheheen laakiin waxaa la yidhi haddii nabi maxamed la oo nabigu uu sheegay aalkii ma reebin sifooyinka soo oror nabiga loogu saliye ee la isweydiiye nabigu uu sheegayna ee dhowrka toddobada ama sideedda ama sagaalkaba gaadhaba kulli aal baa la socda ama ha yaraado salligu ama ha gaabnaado ama ha dheeraado aalka lagama tago marka nabigu maad ku sallayaysaan aalka ka tegina sida fadliga badan waa bidco siduu sheegay sancaanina in layska daayaa wanaagsan oon lagu dhiiranin laakiin way fiican tahay aalkii rasuulka yaan la israaciya allahuma salli calaa muxamadin waaali muxamadin wasallim iska dheedad wardi dheer rabto ood ordinaa kumaankum caawa aad kiciso haddii aad salligaa nabigu u tilmaam saxaabada aad ku sallidana kumaankum kana ka fadli badan lanna waa kayfiya nabigu uu tilmaamay calayh isalaatu wasalaam miduu nabigu tilmaamay oo itibaacaasa ajir lagaa siinaya fara badan nabiga raacda carabkiisi iyo baad ku barakoobaysa وعن أبي مسعود البdري رضي الله تعالى عنه قال cبة بن cمr weeye أتاna رasuuل الله rasuulka ilah baa noo yimid ونaحن في mجلiسi سacد بن عubaadة anagoo fadhigii iyo golihii sacd بن cubaada fadhina ayuu nabigu noo yimid faqaala wuxuu lahu bashiir ibnu sacd ibn cubaad wuxuu ku yidhi amarana allahu tacaala rasuulka ilaahay wuxuu na faray an nusalliya calayka ya rasuul allah inaan kugu salina ilaahayna amray oo rabbina faray fakayfa nusalli calayk seen kugu salinaa salaamta way garteen wasallimuu calayhi tasliima way arkeen say ku arkeen nabigoo la salaami bay arkeen oo nabiguna sidaa dadku kii garan waa inuu tilmaami jiray assalaamu calayk ya rasuul idan wacalaykum assalaam buu nabiga ku qaadi iyo wixii la halmaalee lamidka ah idan salaantii way barteen laakiin salluu calayhi baan loo caddaynin iyaguna way fahmi waayeen idan nabiga u sharxay fasakata rasul rasuulka ilaahi baa aamusay xataa tamanaynaa ilaa aanu jeclaanay oon doonnay annahu lam yas'al inuusan nabiga weydiin lahayn nabigu markuu aamuso cabaar nabigu aamusnaa waxaan ka baqnay nabigu inuu su-aasha dhibsaday bashiir ibnu sacd nabiga uu dhibay su-aalan habboonina uu la soo degdegay xogu way qoonsadeen xataa tamanayna ilaa aanu jeclaysanay oon tamanaynay annahu lam yas'alu inuusan nabiga weydiinin uma qaala rasuul اllah in nabara kadib nabigu wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdaa allahuma salli calى muxamed wcalى ali muxamed kama sallayta calى ali ibrahim wbaarik calى muxamed wcalى ali muxamed kama baarakta calى ali ibrahim inaka xamiidu majiid wsalaamu salaanta laislaamee lagu sheego qur-aankana kamaa qad calimtum saad ogaateen wey kamaa qad culimtum sidii laydin bara cullimtum laydin barayna nusakh baa qora salaamtu sidaa ku wada salligana sidaa ku wada waxay noqotay mushkila cinda ahlilcilmi bay noqotayoo haddii muxadiintu waa aragteenoo salligan dheer ma qoraan kutub qorahayaan kutubta u la alifay asxaabulxadiid markay nabig ku salinhayaan sal alla aleh wasalam iyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo calayhi salaatu wasalaam iyo salli gaaban bay qorayaan qolyaha ku gaabsan allahuma salli calaa muxamadin cabdika wa nabiyika umiy bas kaga tagahayeen waxaynu u arkayn nabiga inay ku saliyeen bay u arkahayeen nabiguna salaaddii lagu salin lahaa kuma ijtihaadina wuu sugay salaantina waa laydin baray salliguna wa kaase qabsaduu yidhi siiqooyinka nabiga ka sugan ee soo arooray tobanka gaadahayana salliga inagu aan wadna kuma shuqul kuma laha midka kutubta ku qoran iyo kan kutubulfiqi kutubkutubkan idinku adaldashaan ee tusbaxi oola baxdaa midna ma aha marka see la yeelaade marka imanaysa ma jaraa calayhi camalu muslimiina min hayri hmm, nakiirin fahuwa jaaizu ma jara calayhi camal muslimiin min hayri nakiirin fahuwa jaaizu hadi اlqaacida qaacida fiqiya usuuliya way ku anfacaysa muslimiintu dhaqankooda wuxuu ku dureersado xaggana aysan isku dafirin oo isku inkirin oo isku ku murmin inuu bannaan yahay buu kutusaaya shaygaas waa wujuubna istixbaabna kutusi muxuu ku tusaa inuu bannaan salliga gaabana noocaasa in nabiga lagu salliyi karo oy bannaan tahay baynu ka fahmaynaa uun keliya laakiin maxaa fadli badan midkaani wixii la mida weeye sheekh albaani kitaabkiisa sifatka qaybta u dambaysa siiqooyinkao dhan buu ku keenay oo ku dareeriyey inta qaab ee nabiga loogu salliyi karee la wariyey barhkee dacfi ku jira barhna way sugan tahay badankeed midka ugu gaaba intaad ka fiirsato kaa xifdiyo kaa ku saliyanaba ku wardiya midka isaga ah an abi xumaydin asaacidi radi allahu tacaala qaal qaaluu yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow kayfa nusalli calayka seen kugu salinaynaa qaala wuxuu nabigu quul waxaad allahuma salli calaa muxamed ilah muxamed ammaan oo weyne oo sharaf wa calaa aswaajihi xaasaskiisi iyo ubadkiisa ilaahw sharaf oo weyne kamaa sallayta calaa aali ibraahim saad u sharaftay u weynaysay ibraahim iyo aalkiisii wabaarik calaa muxamed ilah muxamed khayrkiisa badi wa calaa aswaajihi wa duriyatihi xaasaskiisii iyo ubadkiisiba kamaa baaragta calaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid oo wax lagu mahadiyo mute oo sifaadkiisana iskale ummaduna ay mahadiyo wanaagii nicmo ka dheefeen majidun sharaaf badanoo la weyneeyo muttafaqun caleyh idan xadiidka abi xumayd kii abi mascuudin albadri iyo kii kacb bnu cujrba intuba waxay isku raaceen qaabka in nabiga loogu saliyo riwaayaadka qaarkood oo axaadiistan qaab ka ah ay leeyihiin sida xadiidka hore xadiidkan dhexee muslim riwaaya waxay odhanaysaa fakayfa nusalli calayka fii salaatina fii salaatina idaa sallayna riwaayadaasi waa min riwaayat maxamed isxaaq tafarada biha wax fiicanoo ku mutaabiciina ma jiro muxaadisiintuna waxay marayaan sida raajixa inay shahaada tahay usan sugnayn ama munkaraba tahay wadaaddaa xoojiyo fuqaha ah hadday riwaayada noo asixi lahayd waxbadan bayna tari lahaydoo waxaan kala qaadan lahayn salliga nabiga lagu salliya salaadda gudaheeda iyo midka wardigaan kala qaadan lahayd midka wardiga allahuma salli calaa muxamadin waali muxamadin baan iskaga gaabsan lahayn allahuma salli calaa muxamadin waaalihi wasalim baan iska dhigi lahayn eh, wasali eh, lahuma calaa muxamadin waaalihi baan iska dhigi lahayn saan doonaan u dhigan lahayn waagidan waxay la gaadhay dadka qaarkiiba in salliga laga soo qaado saad keliya la qoro torobashti wuxuu yidhi ninkii sharafudiin aiibi abkhalu nnaas cala ilaaq wey ruuxa salliga saadka bas qora ruux ka bakhiilsan ma jiro laba kelimooo yaryarah baad nabiga u quuli markaasaad faab ku soo qaabsanaysaa waxaan dheeraad qoraysa barakaysu maxay tahay intaad nabiga salligiisii ku bakaylaysid ku shaxiixaysa buu aad bay oga dagaalmadaado waa iska fududaystaan haddaan ramsiga qoro salliga aansaad qoro xaggana afka nabiga aan kaga salliya dhib malataa lagama hadlaayo ta laga hadlayo weeye inaad saad basa qorto nabigana aad dibnahaadan kaga salliya ta'aafa ka taagan salliga nabiga calayhi salaat wasalaam fadligaasaa ku jira waa innaga soo maray ninka nabiga salligiisa badiya xadiidkii kacab ubay ibnu kacab cafwan ninkii badiya in lagaga filaanayo hamiga iyo kurbada aakhare midda adduunyaba hadda waxaad soo marayseen nin walba ninkuu nabiga ka salli badan yahay yuu nabiga oga dhow yahay maalinka aakharo oga dhow waxaa lagu fasiraa xagga shafaacada waxaa lagu fasiraa xagga mansilada darajada jannada ka gelayso salliga nabiga badiya siiqo fiicanoo kooban ood ku wardigi kartaan xifdiya intaad soo qaadataan sifatu salaati nabiga qaybta u dambaysa kaa ku wardiya asagaa la hubaa inuu idin wixii kale muran ba ku jira wallahu subxana wa tacaala aclam